hadlayaa laba arrimood waxaa sayidka la yidhaha ugaarsigii ama yani wax ku ugaarsigii iyo dabaayixdii oo bimacnaa wixii la gowracayay ah ilaahay ayaa aayad qur'aana ku yidhi waidaa xalaltum fastaaduu markaa xalaalowdaan ee a ka baxdaan xajka iyo wixii axidhnaydeen xidhnaydeen ugaarhsada baa ilaahay yidhi waxaa sheekhu markaa u yihi wamaa shayga qudira la karo calaa dakaatihi shayga gowraciisa la karo fa dakaatuhu gowraciisu fii xalqihi iyo walabatihi ayay ahaatay waa halkaa hunguriga iyo dhuunta wamaa lam yuqdar wixii aan la karin calaa dakaatihi gowraciisana fa dakaatuhu gowraciisu waa caqruhu in laga waxyeelayo xaysu qudira calayhi meeshii laga awooday laga karo waxau sheekhu leeyahay wixii xayawaankii la karayay gowraciisa ee gacanta qofka ugu jiray ee aan wax ka firdhaday iyo waxaanu gaadhayn midnaba aan ahayne gacanta ku hayay fadakaatu fii xalqi gawraciis waxa weeye xalqigiisa halkaa hunguriga walabatihi iyo halkaa dhuunta hoosteeda oo masalan wixii luqunta gaabnaana dee halkaa hunguriga ayaa laga gawracayaa oo waa fii xalqihidaa wixii luqunta dheeraana halkaa dhuunta ayaa laga gawracayaa marka waa luqungaab iyo luqundheera ayuu kala baxayaa maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi alaa ina adakaata fi lxalqi wallabba gawracu waa halkaa hunguriga iyo halkaa dhuunta ayaa laga gawracaya markaa sidaas ayaana mid walba ugu fudud xagga nafka bixidiisa wamaa lam yuqdar calayhi wixii aan la karin calaa dakaati gawraciisa wixii la keri waayo wixii gawraciisa la keri waayo ama shay waxshiyahoo dee la qaban kari waayo ama shay insiyahoo masalan dee awr iyo masalan wax iska cararay oo kalaahee la gaari waayo ama masalan wax dee ceel ku dhacay oo dabeedna gawracii halkaa laga gawraci lahaa la gaari waayey fadakaatuhu gawraciisu waa caqruhu in laga dhaawaco xaysu qudira caleyhi meeshii laga karo ayuunbaa wax lagaga dhufanaya yacnii nafdiisa dee laga saaraya ayaa jaraaxo iyo waxyeello nafdiisa saarta laga gaadhsiinaya haddii markaa uu dee qabto oo waxyeelladii intuu ku fadhiista uu soo gaadhay isagoo nafdi ku jirtana caadi buu gawraci haddii kaleu dee saa ku dhintana dee waa lagu cunaya xayu qudira caleyhi meel alla yeelay laga karo maxaa yeelay wakti ayaa rasuulka iyo saxaabadiisii ayaa haniima ayay heleen awr ayaa dabeedna ka firdhaday farda ay dabeedna ku eryadaanna may haynin nin baa dabeedna leeb ku ganay awrkii ayuu dabeedna halkaa ku dilay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi bahaayimtan iyo mayadhan kanaynu haysana qaar wuxuusha ayaa ka mid a ah, oo ka ilwaxsh iska debadgeloobay sidaa bahalaha debadduurgalowgaa wixii a sidaa idinka firdhada fafcaluu bihi mila dalik sidanoo kale ku sameeyey buui wixii idinka firdhada gaari kari weydaan sidaasoo kale ku sameeya wa kamaalu dakaati haddaba gawraca dhammaystirkiisu arbacatoo shay waa afar shay qadculxulquum waxa weeye xulquumka oo la gooyo xulquum waxa weeye waa halkaa hungurigaa ay neeftu marto walmari iyo kaa cuntadu marta labadaa hungurigaa cad iyo madow labadaba in la gooyo wey walwadajayn iyo labada biyo buufle waa labada halkaa hareeraha luqunta iyaguna ka raacsan ee weriidaanka ah qofkana la yidhaahdo walmujziu ka gudayaa minhaa shay-aani waa laba shay un laakiin waxaa ka gudayaa qadculxulquumi walmari haddii xulquumka iyo mariyaga labadaa ah hunguri haddii la gooyo waa ku filan tahay gawracii laakiin sida wanaagsan ee dhammayska tirani waxa weeye in labadaa hareerahana lasii raaciyo ilaa halkaa la gooyo si uu markaa neefku markaba naftu uga baxdo qadcu lxulquumi walmari walwadajayn iyo labadaa xidid ee waaweyn afartaa goyntooda weeye walmujziu minhaa afartaa haddaba waxa gawraca ku filan ee gudayaa waa shay aani waa laba shay un intan kale way iska dhammaystiruun mooye inta ku filan sharci ahaanee gudaysa gawraca waa qadculxulquum walmari waa labadaan guryoo la gooyo wayajuusu waxaa bannaan alsiyaadu ugaadhsi ayaa bannaan bikulli jaarixatin mid kastoo wax dhaawacda mucallamatin oo la baro min asibaaci bahaliya iyo wa min jawaarixi dayri shimbiraha kuwoodii wax dhaawacayi wa sharaa'idu tacliimiha haddaba berideeda shardiyaalkeeduna arbacatu afar weye an takuuna waa inay tahay idaa ursilad marka la diray istarsalad mid dirmaysa waidaa zujirad marka la joojiyana inzajarad waa inay joogsanaysa waidaa qatalad shaydan ogaar markay dishana lam taakul shay-an minhu shayan waa waxba ka cunin wa an yatakarara daalika minhaa waa inu ka soo noqnoqdaa fa in cudimad haddii la waayo axadu shuruud shardiyaalkaa mid ka mid a ah haddii la waaye lam yaxilla xalaal maaha maakhadatu waxa ay qabato ilaa an yudraka in la haleelo xayan isagoo nool mooyaano fa yudakaa dabeedna la gowraco waxuu sheekhu leeyahay waxaa bannaan in lagu ugaadhsado bikulli jaarixatin mucallamatin min asibac mid kasta oo wax dhaawaco oo lana baray oo bahlaha ah in lagu ugaadhsaa way bannaan tahay dee eygaa ka mid oo waxaa ka mid a ah, harimacadkaa ka mid aho wixii la mid a ah wamin jawaarixi tayr iyo shimbiraha kuwooda jawaarixda ahe dee wax dhaawaca sida markaa baasga iyo gorgorka iyo wixii la mid ah yas'aluunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum ayibaat wamaa callamtum min aljawaarix ilaahay wuxuu leeyahay waxay ku weydiinayaan nebi maxamedo waxaa loo xalaalieyey waxaa laydin xalaaleeyey waxa wanaagsan iyo waxaa ku ugaadhsataan kuwaa wax barteen mukalibiina tucallimuunaha mima callamakum allah idinkoo markaa diraya oo markaa edbinaya oo barayana waxa ilaahay idin baray fakuluu mimaa amsakna calaykum waxay idiin qabteen cuna ba ilaahay magaca ilaahayna xusa wattaquu llah ina allaha sariicu lxisaab haddaba wuxuu sheekhu yidhi wa sharaa'idu tacliimiha marka la odhanayo shayga haadkaasi ama shayga kale bahalkaahi waa mucallam oo wuxuu qabtay la cunaya waxa weeye afar shardi an takuuna idaa ursilat istarsalat marka la diray laydha qabo waa inay ku duulaysay qabanaysa ama ay ku cararaya waidaa zujirad insajirad marka la joojiyana wayna ka joogsanaysaa waidaa qatalad saydan ugaadh markay cunto markay qabato ugaadh lam taakul minhu shay-an waynaanay waxba ka cunayn hilibkiisa wa an yatakarara daalika minha arrinkaasina waa inay ka soo noqnoqdaan oo masalan oo dee dhowr jeer dhaca haddii markii ugu horraysay unay tahay taa maxaa yidhi rasuulku sala la alay sl wuxu yidhi arsalta kelbaka almucallam markaad aygaageed wax bartay dirto wa samayta ilaah inaa magaad magacowdo fa amsaka waqatala fakul dabeedna uu qabtuu dilo cun wayna kale falaa taakul haddii uu laakiin intuu isagu qabto uu cuno aduu ha cunin fa inama amsaka calaa nafsi marka adiga kumuu qabana qabsadee waxaa kaloo rasuulku xadiis kale ku yidhi idaa arsalta kelbak fadkur isma allaahi markaad dirto aygaaga ilaahay magaciisa xus oo bismi fain amsaka calayka faadragtahu xayan fadbaxu haddii uu kuu qabtoo nolol aad ku gaadha gowrac wain adragtahu qad qatara walam yakul minhu fakulhu haddii aad soo gaadhay isagoo dilay waxbana aan ka cunin cun wain wajadta maca kelbiga kelban hayrahu haddii ay kala oo meeshii la taagan aad u timaado waqad qatala falaa taakulha cunin maxaa yeelay ma garanaysid kooda dilay kooda dilay ma garanaysid haddii aada leebkaagii oo dabeetana ayaama kaa maqnaado oo dabeed aad weyde buu yidhi ogaadha intaad hesho iyadoo raadkii leebkaaga iyo ugaadha waxay aad ku gantay ku yaallaan mooye kale aad ka weydo cun buu idhi haddaad doonto haddii aad isagoo biyo ku qarqamay ama meel ka soo dhacay oo kale maalan aad heshana ha cunin marka wuxuu sheekhu uhi fain cudimat haddii la waayo axadu shuruud shardiyaalkaa mid ka mid a ah haddii la waayo oo masalan dee marka la diro iyadunba iskaga cararaysa ma dirmayso haddaad joojisa ma joogsanayso ama way ka dhargaysaa markay wixii qabato shardiyaalkaa mid kamida ah ayaa la lam yaxilla ma akhadatu waxay qabatay xalaal ma noqonayo ilaa an yudraka xayan isagoo nool inaad soo gaadho fa yudakaa la gawraca mooyaane dii masalan shaygii aygii aan mucallamka ahayn hadduu qabto ama dee dacawaba hadday haysad nool ku soo gaadhood birayso waa kuu bannaan hadduu sad dilo kuma bannaana wa tajuusu waxaa bannaan addakaatu gawrac bikulli maa yajraxu wax kastoo wax dhaawacaa in lagu gawraco ayaa bannaan ilaa bisini ilig iyo wadufuri ciddida mooyaane wa taxilu dakaatu kulli muslimin qof kastoo muslima gawraciisa ayaa bannaan wa kitaabiyin iyo kitaabi walaa taxilu xalaal maaha dakaatu majuusiyin majuusi gawraciisu xalaal maaha walaa waaniyin kaa waanigaana ma bannaana waxau sheekhu leeyahay waxaa bannaan in wax lagu gawraco bikulli maa yejrax wax kastoo wax dhaawaca in wax lagu gawraca way bannaan tahay wax kastoo wax dhaawaca in wax lagu gawraco way bannaan tahay marka wixii dee culays iyo wax ku dhintay ayaan bannaanayn maxaa ilahi rasuulku sal alla sl man hala dama wadukira smullaahi fakuluu wixii dhiigga daadiya magaca ilaahayna lagu xuso cuna buuhi waxaa ku gowracdaan laysa sinna wadufr aan ahayn ilig iyo ciddi waanaan idinka warrama iligi iyo ciddidee ama sinu facadm dee iligu waa laf dee inaynu lafaha nijaasaynana lama ogoloo dee walaaladeenna jinka ah ee islaamkaabaa wax loo saaraayo raashinka ka cunaa marka inaad ka nijaasaysa maaha wadufru fa mud lxabasha mindiduna waa mindidabahasha iliguna waa mindida xabashida bu ciddadu baan leeyahy waa mindida xabashida marka ayana de waa nimanka gaalaho markaa in la shabaho oo waxooda la sameeyo ma haboona marka ilaa bisini wadufri buu sheekhu wa taxilu dakatu kuli muslimin wakitaabiyin waxaa bannaan in la cuno gawraca ninka soo muslima iyo kitaabi kuwa ehlu kitaabka yuhuudda ama nasaaradana waa la cunaya waxay gawraceen waacaamu ladiina uutu lkitaaba xillow lakum kuwa kitaabka la siiyey ee yuhuud ama nasaaraa way iska bannaantay waxay gawraceen in la cunaa walaa taxilu dakaatu majuusiyin kaa majuusigaa ayadana ma bannaana waxa ay gawraceen yani ummadduna saas ayay ku ijmacday inaan lagana guursanayn majuusta waxay gawracaan aan la cunayn walaa waaniyin kaa sanamcaabudkaa iyo markaa kufaarta inteedii kale iyadana la cuni mayo waxay gowraceen wadakaatu ljiniini ka jiniinka ee urjiifka gawraciisu bidakaati ummihi hooyadii gawraceeda ayuunbu ahaaday haddii neefa la gowraco kaa calooshiisa ku jiraana isna waa gowracan yahay oo gawraca hooyadii lagu gowracay ayuunbaa isna gawracu noqonaya wadakaatu ljiniini gawraca waxaa kaa urjiifka gawraciisu bidakaati ummihi hooyadii gawraciisa ayuunbu ahaaday dakaatuljinan dakaatuum gawraca kaa warjiifkahay waa gawraca hooyadii hadduu markaa caloosheeda ku dhinto dee waa la iska cunay un haddii laakiin laga soo saaray isagoo nool waa la gawraci haddii kalena bakti buu noqonaya wamaa shayga ilaa an yuujada in leela xayan isagoo nool moyne fa yudakaa waa la gawraci ayuu sheekh weyli wamaa shaygii qutica laga jaray min xayin shay nool wixii laga jaray fahuwa maytatun waa mayto ila shucuur timihii mooye almuntafacu bihaa ee loogu intifaacay fi lmafaarishi waxyaalaha la goglado walmalaabish waxaa la xidha iyo wagayrihaa kayrkeed loo isticmaalaya mooyaane waxau sheekhu leeyahay wixii laga jaray mid nool wamaa quطica min xayin waxii laga jaray qaybtii laga jaray mid nool fa huwa maytatun mayto weeye macnaa waxaa la jaray wuxuu la mid noqonayaa un maytada waxaa laga jaray maytada waxaa laga jaray ayuunbuu la mid noqonayaa wamaa qutica min albayimati wahiya xayatun fahuwa meytatu wixii laga jaray neef xoolaa iyadoo nool meyd buu noqonayaa marka masalan waxaan idhi baktigiisiinbuu la mid noqonaya iminka dadka iyo kalluunka iyo ayaxu baktigoodu daahir buu ahaa wixii iyagoo nool laga soo jarayna waa daahir wax alliyaadiya wixii kale markay baktiyaan nijaas bay noqonayeen wixii iyagoo nool laga jarayna waa nijaas ila shucuur wuxuu idhi timihii dee masalan dhogortii oo kale masalan laga soo jaray neefkii noolaa ma geelaad ama dhahaaday almuntafacu biha fi lmafaarishi ee dee faraashiyaalka loo isticmaalayo walmalaabis iyo waxa la xidho iyo wakayrihaaba isagu waa iska xalaal wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcariha ahaahan wa mataacan ilaa xiin ilahay baa inoo sheegay inuu inooga yeelay alaab iyo waxaynu ku raaxaysano faslun fi lacimati wixii la quudanayey ayuu halkan sheeku inooga hadlayaa macnaa wixii xalaasha ahaa iyo wixii xaaraanta ahaa labadaas ayuu inoo kala hadlaya wuxuu sheekhu uhi wa kullu xayawaanin xayawaan kasta oo lcarabu carabi ay wanaajisatay fa huwa xalaalun shaygaasi waa xalaal ilaa maa warada sharcu wuxuu sharci ku saaray bitaxriimihi xaaraanimayntiisa mooyaane wa kullu xayawaanin mid kastoo nool oo istakhbathathu lcarab carabi ay wuxun ku tirisay fa huwa xaraamun waa xaraam ilaa maa warada sharcu biibaaxatihi wixii sharcigu ku soo arooray yani xumaantiisa mooyaane xaaraannimadiisa mooyaane iyo xalaalnimadiisa mooyaane ilaa maa warada sharcu biibaaxatihi xalaalnimadiisa wuxuu kusoo arooray mooyaane waxau sheekhu leeyahay xayawaan kasta oo istataabathu lcarab macnaha caddowhu ayiban xayawaan kasta oo carabi ay ku tiriyeen inuu yahay mid ayibaho wanaagsan maxaa yeelay waxana carabta dee loo ictibaarinaya dad markaa iska hodanana way ahaayeen dad markaa iska dabeeca toosanna way ahaayeen dee umada kalena waa ka mudayna kuwii sharciga lagula soo hadlayey ee sharciga markii hore lagula hadlay ee nebiga laga soo saaray ee qur-aanku kusoo degay luqadoodii kusoo degay ayay ahaayeen marka wuxuu leeyahay sheekhu wax xayawaan kastoo carabiya ah ay mid wanaagsan ku tirisay fa huwa xalaalun waa xalaal xalaal buu noqonayaa maxaa yeelay dee ilaahay wuxuu xalaasha wuxuu ku xidhiidhiyey wanaagnimada xaaraantana wuxuu ku xidhiidhiyey xumaanta wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'if alle wuxuu u xalaaleeyey waxyaalaha wanaagsan waxyaalaha xunna waa ka xaraamiya rasuulka carabkiisa ugu xalaaliyey ilaa maa warada sharcu bitaxriimi wixii sharcigu ku soo arooray xaaraannimadiisa mooyaane hadday carabi wax wanaagsan ku tirisay ase sharcigu uu xaaraantinimeeyey dee sharcigaa la raacayaa waa sida baqasha oo kale faraska iyo ximaarulehliga ka dhalatay maxaa yeelay waxay idhahdeen jaabir ibnu cabdillahi ba wuxuuhi waxaanu gowracnay maalintii khaybara faras farda iyo baqala iyo dameero ayaanu gowracnay fa can albaqaali waalxumur baqlihii iyo fardii buu wuxuu noo diiday dameerihii iyo baqlihii walam yanhaana can alkhayl laakiin fardii halkii bay ku cuneen fardihii halkii bay ku cuneen ayagu waa xalaal wa kullu xayawaanin istaqbathat lcarab xayawaan kastoo carabi xumaysatay taauuska iyabaa ka mida yani siday yidhaahdeen xayawaankii marka iyo waxa iska waxaa badaha jooga iyo taauuska leeyahay duraafa iyabuu markaa ina raacinaya carabi ay ku tirisay wuxun inuu yahay fa huwa xaraamun waa xaraam ilaa maa warada sharcu biibxati wixii sharcigu ku soo arooray inuu bannaan yahay mooyn hadday shaygii waxun ku tiriyaanay ayagu dee iska diideen sharciguna ibaaxeeyey ibaaxada sharciga ayuunbaa lagu soconaya banayntiisa wayaxrumu xaaraan min asibaaci baharaha xaggooda waxaa ka xaaraan ah maa lahu naabun qawiyun wixii le ciddi xoog badanoo yacdu bihi uu ku cololaytamo wayaxrumu min auuri shimbiraha xaggoodana waxaa ka xaaraan maa lahu mikhlabun wixii ciddi leh qawiyun oo xoog loo yejraxu bihi uu wax ku dhaawaco waxau sheekhu leeyahay waxaa xaaraana xagga sibaac iyo bahalaha maa lahu naabun qawiyun wixii micile xoog leh yacdu bihi oo ayaa banaa ayaa xaaraana dee waxaa ka mida libaaxii baa ka mid oo shabeelkii baa ka mid oo yeygii baa ka mid oo eygaa ka mid ahoo maroodigaa ka mid oo dee bahalkaa daayeerkaa ka mid ahoo ibnu ahwo bahalay ku sheegaanay ma gollo waraab aha ma wuxuu dhowba wax inkaas naysana way ku daraan ad wax alliyaaliyo wixii dee micidaa leh ay wax ku dileen waa xaaraan wayaxrumu min atuyuuri maa low miklabun xagga shimbiraana waxa ka xaaraana wix ciddi leh qawiyin oo xoog le yajraxu bihi wax ku dhaawacuu ku ugaarsado wixii ciddidaalina waa xaaraan se baasga iyo dee bahalkan aboodiga iyo gorgorkii iyo wixii la mid ahaa maxaa yidhi rasuulku sala alla alay sl nahaa can akli kulli dii mikhlabin min atuyuur mid kastoo ciddi dee wax ku ugaarsado leh cunidiisa wuu nahayy baalaa xaggooda nahaa can kulli dii naabin min asibac mid kastoo micile uu wax ku dilo bahalahaas isna wuu nahiyey oo uu diiday markaa bahalkaa waraabaha la yidhaahdo yacni culimada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen jaabir oo kale la weydiiyo waxay waraabaha ka warrama ogaadh haa buu yidhi miyaa la cunayaa haa buu yidhi rasuulka miyaad ka maqashay haa buu yidhi culimadii waxay yidhahdeen war dee bahalkan haddaba waraabo malaa waraabo kaloo kanaynu inagu naqaano aan dee ahayn weeye kani waa daalin dee bahalahaa waxba kama dhaco horeynu sheegaynay malaa midaan dee saamicii u lahayn buu ahaa iyo maya kan lafdiisu haaba waa leeyahy wayaxilu waxaa la lilmudari kii la dhibaato geliyey ee dhibaatadu haysatay waxa u xalaala fi lmakhmasati gaajada yani markay gaaja hayso an yaakula min almayitati inuu ka cuno min almaytati almuxaramati ee la xaaraam yeelay maa yasud bihi wuxuu ku celiyo ramaqahu yani baqiyat ruuxi nafdiisa hadhaageeda waxau sheekhu leeyahay waxa u xalaala lilmudari qofkii dhibaataysnaa fi lmakhmasa yani gaajo daraaddee qofkii u dhibaataysnaa ee nafdiisa uga baqday dee inuu u dhinto ama xanuun aday ka soo gaadho ila walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiiman bay ilahay lafiinna haddilinaya waxa u bannaan an yakula min almaytati almuxaramati maytadii la xaram yeelay inuu wax ka cuno ayaa u bannaan maytadii muxaramada ahayd maa yasudu bihi rabaqahu wuxuu nafdiisa hadhaageeda ku celiyo rabaq baqiyatu ruux manaa ruuxdiisa hadhaageeda inuu ku celiyo ayaa loo u baneeyey inuu ka cuno oo inuu ka dhargal la dooni maayo iyo inuu tunka uritiyo inuu kala shiishiyo inuu kala farsamayste wuxuu nafta un ku celiyo oo nafta un dee gaajo aanay uga bixin ayumu ka samaynaya wa maytataani laba mayto xalaalaani waa laba waa xalaal asamaku kalluunka iyo waljaraadu ayaxu labadaasi iyagu waa xalaal wadamaani laba dhigna xalaalaani waa xalaal alkabi alkabidu beerka iyo wadixaal beeryarada labadaasina waa xalaal xadiidkii ayayse macruufka habaa uxilad lanaa maytatani laba meyte ayaa naloo baneeyey wadamaani iyo laba dhiig fa ama almaytataani labada meyd falxuutu waljalaad waa ayaxa iyo kalluunka wa ama damaani labadii falkabad waatixaal waa beerka iyo faslun fi ludxiya waxaa udxiyada la yidhaahdo ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa waa maalinta ciidaladxada dee neefkaa la qalanayo oo markaa sunno ah waludxiyatu buu sheekhu uhi udxiyada shayga la yidhahdaa sunnatun mu'akadatun waa sunno la adkeeyey sunno la adkeeyey weeye abu ayub alansaari wuxuu ihi kunnaa nudaxi bishaatin waaxida neef adhiyaanu ku udxiyaysan jirnay yadbaxu arajulu canhu can ahli beyti oo isaga ninka iyo ahlu xaggoodaba uu ka gowraco fa ya'kuluuna wa yatcimuun waa waa quudanayeen wayujdi'u fiihaa waxaana gudaya aljadacu min adacni idaha xaggooda kii laba jirsaday ee ilkaha hore riday aljadacu kilgaride min adacni idaha xaggooda kaa ilkaha markaa jadacu dee xagga adhiga waa kaa sanadka jira sanadkii labaadna gudagele laba jirsaday ee macnaha ilkihii hore riday waaniyu mid la soo ilka baxo min almaczi riye ah riyaha xaggoodana mid la soo ilka baxay oo waa ka laba sano jiray ka sanadkii saddexaadna gudagelay xagga riya wal geela iyo wal baqari mid la soo ilka baxay min almaczi iyo wal ibili iyo wal baqarina la soo ilka baxay wey oo geelana dee waa kaa lix jirsaday lo-dana waxa weeye kaa saddex jirsaday weeye kuwaas ayaa lagu duxiyeysanaya wa tujziu lbadanatu neefkii geelahaa can sabcatin toddobay ka gudi walbaqaratu neefkii loodahana can sabcatin toddoba washaatu neefkii adihana can waaxidin mid qura ayuunbay ka gudaysaa oo xadiid jaabir ayaa ahaa waxaanu gowracnay rasuulka maciisa sanadkii xudaybiya albadana can sabc walbaqara can sabc neefka gelana toddobaanu ka gowracayna neefka loodana toddobaanu ka gowracayna wa arbacun afar laa tujziyu fi daxaayaa udxiyooyinka ma guddo afar udxiyada ma guddo alcawraa tii cawarnayd ee i sharaayd albayinu caawaruhaa ee ila'aanteedu ay caddayd indha midna waxba ku arkayna hayla dee dhinacaa i kii sharadii baa nuqsaamayo dabeedna waa wuu weydoobayaayo wax dhammaystiran noqon maayo alcawra tii sharaydee albayinu cawaruhaa ee cawarnideedu ay caddayd ee macnaa i sharayd tii dhutinaysay albayinu carajuhaa ee dhutinteedu ay caddayd taasina dee daaqii baa looga dheerayn biyihii baa looga dheerayn wax walba waa looga dheeran iyana taasina waa yar weydoobaysa walmariidatu tii xanuunsanaysay albayini maraduhaa ee xanuunkeedu isna caddaa walcajfaaw tii weydaahay allatii dahaba mukhaa ee dhuuxeedii min alhusaali weydnimo daraaddeed u tegey xadii rasuulku sala la alay sl wuxuu ihi arbacun laa tujri fi ladaaxi udxiyooyinka afar ma gudaan alcawra walbayinu cawaruha taa ishale ee caylaanteedu ay cadday walmariidatu lbayini maraduhaa taa xanuunsanaysay xanuunkeedu cadi walcarjau allatii albayina carajuha taa dhutinayse dhutiteedu ay caddahay walcajfau alatii laa tumqi iyo taa iyana weydaahe dee aan waxba yani dhuuxina ka dhammaaday haddii masalan la qalaan xabad dhuuxa lagu ogey wayuzi waa gudaya alkhasiyu kii dhufaana waa gudaya maxaa yeele rasuulku sal l sl wuxuu ku udxeyeysay bikabshayni mawjuu'ayni oo la dhufaanay maxaa yeeley xaggan unbaa nuqsaantii xaggan unbay hor koraysaa wuu nooxaya wa maksuuru lqarni kii geeska la jebiyey isagana waa gudayaa maxaa yeeley dee gees jabnaantaasi waxba nuqsaamin mayso oo geeskii dee wax la cuno maloo nuqsaamin mayo inkastoo ay kasii wanaagsan yihin ka gees keliya hare xadiid ay culimada qaarkoodna daciifiyeen khayru udxiyati alkabsu alaqrab wankaa gees kale baa ugu wanaagsan weyn walaa tujziu ma gudayso maqduucatu ludun taa dhegta la jaray ma gudayso iyo barhkee toonota la jaray tirmigeenna qaar baa fur iyo waxoo ama way dalooliyaan ama xaggaa hore gam ka siiyaan markaa ma gudayso buu leey taas xagga caqiiqada iyo walqashuna waa lamid oo shuruuddan unbay yeelanaysaa iyana wadanabi taa dabada la jaray ee dacwadu goosatay iyaduna ma gudayso oo ayana waxbaa ka maqan waqtudabxi haddaba waqtiga la gowracayaa min waqti salaatialciidi salaada ciidda waqtigeeda weeye waqtiga salaada ciidda ciidal adxada eeddu ay soo baxdo ee weliba laba ragcadood iyo laba khudbadoodoo khafiifaya laga tukan karayo ilaa quruubi shamsi ilaa intay cadeedu dhacaysa min aakhiri ayaami tashriiq saddexa maalmo ayaami tashriiqa la yidhahdo intay cadeedu ka dhacayso saddexda cisho ciidda ka dambeeya ilaa intay cadeedeedu maalinta ugu dambaysa dhacayso iyo xilligaa salaada inta udhaxaysa weeyaan wayustaxabu cinda dabxi gowraca agtiisa waxaa la suneeyey hamsatu ashyaa shan shay atasmiyatu eeba magaceed bismi illaahi waa inuu qofku yidhaahdaa oo haddii laga tagana waxay leeyihin shaaficiyadu waa la cuni karaa fakuluu mima dukira smu اllahi walaa takuluu mima lam yudkar ismu اllahi ayadda alla leeyaha ha cunina waxaan magaca ilahi lagu magacaabin waxay leeyihiin waxaa u xadfan ee magac kale lagu xusay culamada qaarkoodna waxay leeyihin waxaan magaca ilahi lagu xusin ma banaana waxaana mida qoladaas inay xagga aayadda u dhow yihiin wasalaatu cala nabiy sala la sl rasuulka ayuu qofku ku salliyaya waistiqbaalu lqiblati waxaa kaloo iyana sunnaa in qiblada laqaabilbida biyo xadsheegaa la gawracayna in qiblada la qaabiliya hadday koonfur isaga jeedana waxba kuma jiraan watakbiiru allahu akbar inuu yidhaha iyagoonse waducaau bilqabuul iyo inuu aqbal ku ducaysto aqbal inuu ku ducaysto hadda allahuma haadihi minka wailayka fataqabal mini ilaahay ow tan adiga xaggaa ay ka timi adaanan kuu wadaa ilaahay o iga aqbal ayuu odhanaya walaa yaakulu lmudaxi ninkii udxiyaystay shay-an min aludxiyati almanduura udxiyadu ku nadray waxba ka cuni maayo haddii uu masalan yidhaha ilaahow bishaa imanka soo socotaa udxiya aad igu leedahay oo nadara aada ugu gashay ilaahay inaad udxiyayso waxba waa ka cunin ilay malihid adugu markaas mar haddaad ku nadartay way kugu waajibtayo waxba ka cuni maysa wayaakulu min almutadawaci bihaa tu isaga iskaga sunnaysanayey ee ilaahay dartii uu isaga udxiyeysanayey aan nadar ahayn taa iyada uu ka cunaya inuu wax ka cuna ayaa wanaagsan rasuulku weliba beerka iyobuu ka cuni jiray in weliba la waasaqaysa ayaa wanaagsan waxooga yaroo dee wax laga cunaya mooya fakuluu minhaa waaطcimu lqaanica wاlmuctar ilaahay baa yidhi dee kaa guriga iska fadhiya iyo wareegaya labadaba quudiya baa ilahay yidhi walaa yabiicu min aldixiyati dixyada xaggeeda waxba ka iibin maayo haraggeedana haadee ninka harageeda iibsada baa rasuulku yihi udxiyadiis harageeda ninka iibsada falaa udxiyata lahu wax alla wax udxiyo u jirtaa ma jirto dadka qaarkood baa mushkaayad uga dhigay islaanta qalaysa in mushkaayadna looga dhigana maaha mushkaayaddeeda inta la siiyo waa in haddii markaa sadaqa ahaan haraggana loo siinayana loo siya adii kale waa in cid kale la siiya wa yuطcimu اlfuqaraa wاlmasaakiina wuxuanu siinayaa fuqarada iyo masaakiinta ayuu quudinaya u siinaya faslu fi اlcaqiiqati halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu waxa la leeyahay walqasha markaa walqashaasina waa waxaa laga qalayo ilmuhu marka uu dhasho ayaa la yidhaahdaa qaal sheekhu walcaqiiqatu walqashi mustaxabatun waa mid la sunneeyey hiya iyaduna aldabiixatu waa waxaa laga gowracayo can ilmawluudi kala dhalay yowma saabicihi maalintiisa toddobaad wayudbaxu can ilgulaami inankii waxaa laga gowracayaa shaataani laba neef oo adhiya wa cani iljaariyati inantiina shaatun neef adhiya ayaa laga gowracayaa wa yucimu wuxuu quudinayaa alfuqaraaa iyo walmasaakiina fuqarada iyo masaakiinta ayuu quudinayaa waxau sheekhu leeyahy waxaa caqiiqada la yidhaha ama walqashu xugun ahaanteeda waa sunne weliba mu-akada maxaa yeele rasuulku sala alla alay slm wuxu uhi algulaamu murtahanun bicaqiiqatihi tudbaxu canhu yowma saabici yowma saabic qulaamka ama ilmahaas wuxuu u rahan yaallaa walqashiisa taasoo laga gowracayo maalinta toddobaad oo madaxiisana la xiirayo magacana loo bixinayo markaa wuxuu u rahan yaallaa macnaheeda waxay culimmada qaarkood yidhahdeen sida ay u koraan caruurta kale u kori maayo amaa waxay ka dhigan tahay wuu u rahan yaallaayo waalidkiisa ayaan u shafaaco qaadaynin maalinta qiyaamaha culimmada qaar baa yidhi maye macnaha wuxuu ka fakinayaa oo rahantaasi ay marka laga gowraco ay ka fakinaysaa shaydaanka dhibaatadiisii iyo waxyeeladiisii marka wakhtigeedii ayuu inoo sheegayoo yowma yowma saabic wahiya dabiixatu cani ilmawluudi yowma saabic waxaa laga qalayo ilmaha dhashay weeye maalinta toddobaad dhalashadiisa maalinta ku toddoba ah ayaana laga qalayaa sida xadiidkii aynu xusnay uu tilmaamayey marka waa sida wanaagsan oo maalinta toddobaad haddii markaa laga sii dambaysiiyo ilaa qaangaarhkana waa ay fuda xilli alyariyo xilliga ay fududaato ayuunbay yacni dhacaysaa laakiin xilliga u wanaagsani waxa weeye maalintaa toddobaad hadduu ka horraysiiyo hadduu ka dambaysiiyana yacni mid gudaysa weeye haddii laakiin qofku aanu dee waxbaba haysanin dee laga dooni maayo haddii markaa qofka aan isaga laga caqiiqaynin oon walqashi loo samaynin isagu lafdiisu markuu qaan gaadho inuu samaysta ayaa wanaagsan baa laidhaha ilmihii markaa isna dhintay ee walow toddobada ka horba ha dhintee isagana in laga qala ayaa wanaagsan bay yidhahdeen wayudbaxu cani ilqulaam haddaba waxaa laga gowracayaa oo laga bixinayaa inankii shaataani laba neef oo adhi ayaa laga gowracayaa wa caniljaariyati shaatun inantiina neef adhi ayaa laga gowracayaa saas ayaa fiican neef keliya haddii loo qalana waa iskaga filan yahay rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa sugnaatay inuu xasan iyo xusein wanwan ayuu u qalay waxaa kaloo xadiidiisna ku sugnaatay rasuulku sala alla alay amray in gulaamka inankana laba neef laga qalo inantana neef keli ah markaa xagga neefkaa laga qalayaano daxyadii ayuunbuu la mid noqonayaa xagga jinsiga iyo iyo xagga noocaba iyo siday ceebta yacni inay uga gashan tahay iyo niyada loo niyeynayo wa yuطcimu alfuqara'a waalmasaakiin fuqarada iyo masaakiinta ayaana la quudinayaa oo la siinayaa walqashaa kitaabu sabqi waramyi waxaa halkan inooga hadlaya sheekhu sabqi waa yacnii beratankii wax la beratansiinayey iyo ramyigii markaa toogdhigashadiiiyo wax la garanayey labadooduba markaa sunno weeyaan haddii qofku uga jeedo inuu markaa ugu diyaargaroobo ama ugu tababarto jihaadka waciduu low ma sadactum min quwatin wa min ribaad alkhayl ilaahay aayaddaa u yidhi u diyaarsada waxaa kartaanee awood ah rasuulku sal l sl quwadaa wuxuu ihi arrami waa toogashadaa iyo ganashadaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi ninka barta toogashadaa iyo ganiddaa ee dabeedna iskaga taga naga mid maha ama weecaasi markaa wuxuu sheekhu ihi wa tasixu waa ansaxaysaa almusaabaqatu baratankii waa ansaxayaan cala dawaabi daabooyin lagu baratamo markaa dee waxa weeyaan fardihii iyo geelii iyo baqlihii iyo dameerihii iyo maroodiyadii iyo waxyaalahaas weeye in lagu beratiba way ansaxaysaa walmunaadalatu toogdhigasho iyo ganashana waa bannaan tahay bisihami leebyaal iyo dee wixii maanta meeshoodii soo galay ee xabada iyo madaaficaha iyagana in lagu toogdhigtoo la gantaana waa bannaan idaa kaanat ilmasaafatu markay tahay meesha la ordaya macluumatan mid la yaqaano wa sifatu lmunaadalati qaabka loo garanayaana macluumatan mid la yaqaana ay tahay wuxuu sheekhu leeyahay waxaa banaan in lagu beratamo cala dawaabi daabooyinkii lagu beratama way bannaan tahay waalmunaadalatu bisihaam leebabkii in iyagana lagu dhugtamaana way bannaan tahay iyo waxaa la yaaliya wixii markaa dagaalla wax ka tirayo o dhan waase goorma idaa kaanat ilmasaafatu macluuma marka ay tahay masaafada la ordayaa mid macluumaahoo la yaqaano marka ay tahay ee halka laga bilaabayo iyo halka la gaadhayo wa sifatu almunaadabati macluuma marka ay toogdhigashada tahayna qaabka loo garanayaana ay tahay mid macluumo ah oo labada qof ay isla wada garanayaan wa yukhriju lciwada haddaba bedelka iyo ujradaa waxaa bixinaya axadulmutasaabiqayni labada ruux ee baratamaya mid ahaantood ayaa bixinaya xataa idaa sabaqa hadduu dheereeyey istaradahu wuxuu bixiyey unbu soo ceshan wain subiqa haddii laga dheereeyena akhadahu saaxibuhu saaxiibkii ayaa qaadanaya ee fain akhrajaahu macan hadday mar wada bixiyaan lam yajuz ma banaana ilaa an yudkhila inay geliyaan baynahuma dhexdooda muxalilan mid u xalaaleeyey dhexdooda inay geliyaan mooyaane in sabaqa hadduu dheereeyo kaa muxalilkaay akhadal ciwada bedelkii wuu qaadan wain subiqa hadii laga dheereeyana lam yaqram waxba maga dhabi maayo waxau sheekhu leeyahay waxoogagan iyo adduunkan lagu beratamayo waxaa bixinaya axadulmutasaabiqiin labadaa beratamaya midkood baa bixinaya markaa xataa idaa subiqa istaradahu macnaa midkood baa bixinaya oo kaasi haddii uu markaa masalan waxay ku balatuban inay halkaa dhigaan oo isagii lafdiisi uu dheereeyo istaraddahu kii soo ceshanaya uu bixiyey wain subiqa haddii isaga laga dheereeyana akhadahu waxa qaadanaya ciwadkii uu bixiyey saaxibuhu saaxiibkiibaa qaadanaya fain akhrajaahu haddii ay wada bixiyaan haddaba macan wada jir ayay wada bixiyeen labadoodiiba way wada bixiyeen lam yajuz ma banaano in laa yudkhila baynahuma muxalila inay qof u xalaaleeyey dhexdooda soo geliyaan mooyaane qamaar ayay noqonaysaa qamaar ayay noqonaysaa iyo inay labadooduba wada bixiyaan lama ogola inuu mid saddexaad oon isaga waxba bixinin soo dhex gala mooyaane haddaba kaa saddexaad buu ka hadlayay wuxuu leeyahay in sabaqa hadduu kaa saddexaad dheereeyo akhadal ciwada ciwadkii ay bixiyeen labadooduba bedelkii bixiyeen wuu qaadan wa in subiqa haddii laga dheereeyo labadoodii ka dheereeyaan ay mar wada tagaanna lam yaqram isagii waxba magdhabi maayo isagii waxba magdhabi maayo qof kalena wuu bixin karaayo aan labadaa beratimaya aan ahayn kitaabul aymaani wanuduuri halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu dhaarihii iyo nadariyaalkii markaas waxaana aymaanta looga jeedaa dee waa waxdi ciddiisa iyo la-aantiisuba ay suurtagal tahay oo qofku uu sugayo oo dee uu kuna xoojinayo uu ku marayo magacaa ilaahay nadarkuna waxaa markaa qofku uu guudkiisa saarayo weeye waxa uu markaa sheekhu yidhi walaa yancaqidu guntami maayo alyamiinu dhaartu ma guntamayso ilaa billaahi tacaala ilaahay mooyaane aw biismin ama magac min asmaa'ihi sifooyinkiisa ka mida aw sifatin ama sifo min sifaati daatihi daatooyinkii sifadeeda ka mida mooyaane waxau sheekhu leeyahy waxaa dhaarta la yidhaahdaa ma guntanto oo dhaar ma noqoto ilaa billaahi tacaala ilaahay magaciisa inuu ilaa billaahi tacaala ilaahay inuu maro mooyaane oo wallaahi ama waladii nafsii biyadihiisa inuu yidhaha mooyaane oo biismi maasmaaihi ama magac magacyaalkiisa ka mida waraxmaan walqadiir yani magacyaalka qaadir masalan ow sifati min sifaati daatihi ama sifo ka mida sifooyinka daatadiisa kalaamkiisa xaqiisa cizadiisa kuwaas oo kale magac ka mida magacyaalkiisa ama sifo ka mida sifooyinkiisa iyo ilaahay inuu ku dhaarta mooyaane dhaari ma guntamayso oo waxaa la yaaliyo waxaa kaloo dhammi dhaar ma noqonayaan kuma guntamaysa dhaartu makhluuqa hadday ama nebiga tahay ama jibriil ama kacbada tahay in lagu dhaarto cid aan ilaahay keyrkii ahaynaa waaba shay aan loo baahnay w man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut qofka dhaaranaya ilaahay ku dhaarto ama ha iska aamuso ayaa rasuulku yidhi haddii qofku uu ku dhaarto ilaahay keyrkii isagoo kaa weynayn iyo inuu dhaartaa mutay rumaysan waaba gaaloobaya man xalafa bikayr illahi faqad kafar waa gaaloobay ama waa shariig yeelay ayaa xaggiisa wahaa waman xalafa qofka ku dhaarta bisadaqati maalihi maalkiisa sadaqadiisa inuu sadaqaysa ayuu ku dhaartay fahuwa mukhayarun waxaa loo doorgelayaa bayna asadaqati sadaqadii inuu sameeyo aw kafaarat alyamiin ama kafaaratulyamiin inuu sameeyo walaa shay-a waxba ma ahani fii laqwi lyamiin dhaarta laqwulyamiinka la yidhahyo iska laqwiga ah waxau sheekhu leeyahay hadduu qofku ku dhaarta bisadaqati maalihi maalkiisa sadaqadiisa ayuu ku dhaarta alla wuxuu igu leeyahay buui inaan maalkayga sadaqaysta haddaan waxaa sameeyo qofkaa waxaa loo doorgelinayaa bayna sadaqa maalkaa uu ku dhaartay inuu sadaqadaysto aw kafaarat ama kafaaratulyamiin inuu iska bixiyo oo masalan toban miskiin dee quudiyo kafaaratulyamiinka toban miskiin oo la quudiyo ama radbee la siiyo ayay ahayde labadaas ayuunbuu door yeelanaya walaa shaya fii laqwi lyamiin marka ay dhaartu laqwiga tahay laqwilyamiinka la yidhaahdo ayada waxba may ahaanin kafaari iyo wax kala toona masalan waa qofka carabkiisa un dhaartaa soo maraysa inuu qasadka uga jeedin ee waxaa ma samaysay wallaahi inaanan samaynin ma wallaahi waan sameeyey qofkii oon dhaar uga jeedin ayuuma carabkiisii oo iska bartay uun way ku soo dhacaysaa markaa taa iyada waxba guudkeeda ma ahan waxba ka waajibi maaya laa yuaakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum alaymaan wixii la guntay ee markaa maskaxda lagu qabtay ayuunbay ku guntamaysaa ta laqugaah iska soo martay qofka waxba kama waajibiyaan waman xalafa qofka ku dhaartaan laa yafcala shayan inaan wax samaynin fa amara hayrahu bificlihi kayrkii dabeedna faray inuu wixii sameeyo lam yaxnaf ma dembaabayo waman xalafa qof ku dhaartay calaa ficli amrayni laba amar samayntood ayuu ku dhaartay fafacala axaduhumaa midkood ayuu sameeyey lam yaxnaf ma dembaabayo qofkaasi waxau sheekhu leeyahay hadduu qofku ku dhaarto an laa yafcala shayan inaanu wax samaynin ayuu ku dhaartay walla inaanan waxaa qaadanayn bui walla inaanan waxaa samaynaynin buui wuxuu ku dhaar sheegaya inaanu samayn fa amara bificli qof kaleu faray ama inankiisi ama qof kaleu faray waxa aan ka dhaartay adigu inoo soo qabo lam yaxnad qofkaasi kuma dembaabayo waayo dee isagaa ka dhartay isagiina muu samaynin waman xalafa calaa ficli amrayn qofkii laba arrimood falkooda ayuu ku dhaartay fa facala axaduhumaa midkooda ayuu dabeedna sameeyey lam yacnad taana ku dembaabi maayo masalan wuxu uhi wallahi inaanan labadaa mare xidhanayn shaadhka iyo macawiista inaanan xidhanayn labadan maro midkood buu dabeedna xidhay markaa taana ku dambaabi maayo waayo dee labadooda ayuu ka wada dhaartay inuu yidhaahdo kana xidhan maayo kana xidhan maayo mooyaane oo hadduu mid ka mida xidho dee taa iyada uu ku dambaabaya wa kafaaratulyamiini haddaba kafaaratulyamiin haddaad doonayso dhaarta kafaaradeed maxay tahay fahuwa mukhayarun waxaa loo doorgelin fiiha dhexdeeda bayna alaaati ashyaa saddex shay baa loo doorgelinaya citu raqabatin mu'mina addoon ilaahay rumaysa inuu xoreeyo waa midaan maanta jirin aw icaamu casharati masaakiino toban miskiin inuu quudiyo kullu miskiinin miskiin la arka muddan ayuu siinayaa sac aw ama kiswatum inuu arad bixiyo thawban thawban maramara siiyo fain lam yajid haddaanu helin fa siyaamu halaaata ayaam saddex maalmood ayuu qofku soomayaa saddexdaa arrimood oo kala horreeya ayuu u door leeyahay inuu qoor xoreeyo muumino ah ama inuu quudiyo toban miskiin miskiin kasta inuu mud siiyo macnaa raashina ama qada maalinteed inuu siiyo aw kiswatim thawban thawban ama tobankaa miskiin maro maro ayuu siinayaa ay huwadaan wax maro lagu magacaabi karaa fain lam yejid haddaanu taa helin oo inta saddexda midaba uu kari waayo fa siyaamu alaaata ayaami saddex maalmood ayuu soomayaa saddex maalmood ayuu soomayaayoo aan weliba israacsanayn hadduu doono uu xilligu doonuu ka kala soomi karo fakafaaratu icaamu casharati masaakina min awsadi maa tuطcimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaثata ayaam dalika kafaaratu aymaanikum ilahay baa dhaartiina kafaaradeedu waa ta idaa xalaftu waxfaduu aymaanakum dhaarihiinana ilaaliya baa ilahay faslun fi nuduur halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa nadaryaalkii markaa nadar waxaa la yidhaahdaa iltizaamu mukalafin qurbatan lam talzam biasli sharci faqad waa qofkii mukalafka ee baaliqee caqilka ahayoo isa saara shay qurbahoo ilaahay loogu dhowaado oo aan asalka sharcigana kusii waajib ahayn asalka sharcigana markeedii hore shay aan waajib ahayn oo qofku isku waajibiyo isa saaraa la yidhaha ilahay wuxuu igu leeyay salaada duhur inaan tukado dee hore salaada duhur inaan tukado waajib kugu sii ahay marka waxaad isku laaziminaysaa nedarka isku saaraysaa waxaan hore waajib u ahayn waa inuu yahay wixina waa inay qurbo nadarku yalzamu waa lazima fi lmujaazaati nadarka nadarumujaazaadka la yidhaahdo calaa mubaaxin shay bannaan iyo wadaacatin shay daaca ka qowlihi waaba odhaadiisay in shafiy allahu ilaahay hadduu shaafiye mariidii kayga xanuunsanaya falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyay an usalliya inaan tukado aw asuuma aan somo o atasadaqa ama aan sadaqadaysto wayalzamu waxaa kaga waajibaya min daalika kaamaa yaqacu calayhi lismu wuxuu magacu ku dhaco magaca shaygaasi wuxuu ku dhaco waxa uu leeyahay sheekhu uu ku waajiyey filmujaazaat nadarku markuu nadarmujaazaadka yahaye uu masalan shay helidii oo kale abaal uga dhigayo shay helidii haddaan waxaa helo haddii ilaahay waxaa iga duwo waxaas aan laygu leeyi waa mujaazaad marka waa abaalin calaa mubaaxin shay mubaax oo iska bannaan oo aan macsi ahayn wa daacatin iyo shay daaca ahoo aan asalka sharciga waajib ku ahayn ka qowli waaba odhaadiisii in shaafiy allahu ilaahay hadduu shaafiyo mariidii kayga xanuunsanaya falilaahi calay ilaahay wuxuu igu leeyay an usalli inaan tukado ow asuuma ama aansado ow atasadaqa ama aan bixiyo sadaqo markaa qadarkaana ma odhanin intaasoo cesheey inaan soomo intaasoo ragcadood inaan tukado intaasoo shay inaan sadaqadaysto inaan tukado iyo inaan soomo iyo inaan sadaqaysta buu yidhi wayalzamuhu min daalika kaana waxaa kaga waajibaya maa yaqow calayhi lismu magacu wuxuu ku dhaco hadduu salaad yidhi dee salaad haddii uu soom yidhi maxaa ugu yar maalin haddii uu sadaqo yidhi dee wax la maalaysan kara sharci ahaan inuu bixiyo ayuunbaa lagu leeyahay walaa nadra fii macsiyatin shayga macsiyada laydhaah nadar kuma guntamo ka qawlihiba waa in qataltu fulaana hebel haddaan dilo falilaahi calayi ilaahay kadaa buu igu leeyahy waxaas waxau sheekhu leeyahay nadarku shayga macsiyada laydhaah kuma guntamo laa nadra ilaa fiima ibtuqiya bihi wajhullah nadar kuma guntamayo ilaa waxa ilaahay wejigiisa lagu doono mooyaane waxaa kaloo rasuulku sal slm yidhi qofka ku nadra inuu ilaahay aeeco ha aeeco qofka ku nadra ilaahay inuu caasiyana yaanu caasiyin laa nadra fii macsiyati illaahi tacaala ilaahay caasiyadiisa nadar kuma guntamo waa ka qawlihi in qataltu fulaana falilaahi calaya kada walaa yalzamu nadru nadarku kuma laazimo kuma sugnaado oo kuma guntamo calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ka tegidii kuma guntamo ka qawlihi laa akulu laxman hilib cuni maayo walaa ashrabu labanan ana cabi maayo iyo wamaa shabaha daalika waxaa wixii shabaha nadarku kuma guntamo waxau sheekhu leeyahay nadarku kuma guntamo calaa tarki mubaax shay mubaax oo iska bannaan ka tegiddiisa iyo faliddiisa toona nadar kuma guntamo alla wuxuu nadar igu leeyahay inaanan hilib cunin alla wuxuu nadar igu leeyay inaanan caana cabbin nadar kuma guntamayo maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay waslam oo wakti khudba akhriyaya ayaa waxaa arkay nin cadceedda taagan markaasuu yidhi muxuu aha ninkaasi waxaan waa abu israa'iil ninkii loola jiray wuxuu ku nadaray inuu soomo oo inaanu fadhiisan inaanu hadhaysan inaanu hadlin muruhu falyatakalam war wuxuu war ninka la hadla ha hadleen waliyastadilla harkana ha tago waliyacud hana iska fadhiiso waliyutima sawmuhu soomkiisana ha iska dhammaysta marka waxa keliya rasuulku tilmaamay inay guntamayso soomka wixii kale ee aan macno lahaynna inaan taagnaaday inaan har fadhiisantiiyana wuxuu waxba kama jiraane oradoo hadhayso oo danahaaga qabsadhe kitaabu alaqdiyati washahaadaati halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa waa xugunnadii qadiyooyinkii xugunnadii iyo markhaatiyadii aqdiya waxa weeyaan waa doodihii oo la kala saaro ilaahay xukunkiisa lagu kala saaro wa an ixkum baynahum bima anzal allah ilahay baa ku kala dhex xukun waxa ilahay soo dejiyey faxkum baynahum bilqis cadaalad ku xukun bale waidaa xakamtum bayna annaasi waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ilahay waxaa kaloo idin farayaa inaad hadda dad kala xukmaysaan cadaalad ku kala xukmaysaan cadaaladuna dee waa diinta ilaahay un wey meel kaloo cadaalad ku jirta ma jirto waxaa kaloo rasuulku sala alla alay slam yidhi ijtahada alxaakim qofka uu xukumayaa markuu dadaalo fa akhta'a dabeedna uu gefo falahu ajr hal ajri buu leeyahy wa in asaaba falahu ajraan hadduu asiibana laba ajri buu leeyahay waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi dadka uu xukuma alqudaatu halaatu dadka uu xukuma waa saddex qaadiyaani fi nnaari wa qaadin fi ljanna laba naartay gelayaan midna jannaduu gelaya faama aladii fi ljanna kaysagu jannada gelaya fa rajulun carafa alxaqa waqadaa bih waa ninka xaqa yaqaana islamarkaa kuna xukumaya waladaani fi nnaar labada naarta ku dhacayaana waxa weeye rajulun carafa alxaqa fajaara fi lxukm waa nin isagoo xaqii baranaya gees maray wa rajulun qadaa calaa jahli iyo nin uun iska cumaamatay oon isagu waxba ka garanayne isagu kala wado uun waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi ninka qaadigeey ee caadilkahay maalinta qiyaamaha wuxuu la kulmi xisaab aadiyada aada u adag ayuu la kulmaya inta loo yeedho dabeedna wuxuu tamanin inaanu weligiiba waxba kala xukmin walaa yejuus ma bannaana an yaliya alqadaa qadaha inuu tawaliyu gacanta ku dhiga ma bannaana ilaa man istakmalat fiihi khamsu cashara khasla shan iyo toban xaaladood qofkay u buuxsameen ayuunbaa qaadi noqon kara alislaam waa inuu islaam yahay gaal wilaayadiisu ma bannaana walan yajcala lahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay u yeeli maaya gaalada dadka muminiinta dushooda jid u yeeli maayo waalbuluuqu waalcaqlu waxaa kaloo la shardiyaa qaangaadh iyo caqli baa qaadigii loo shardiyaa hadduu waalan yahay uxufba yahay ama hadduu sabi yahay isagii baa mas-uul laga yahay isagu waxba mas-uul noqon maayo waalxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa addoonkii isna ma noqonayo qaadi maxaa yeelay dee saddexdanba sabiga majnuunka iyo addoonkuba ah, xukunkii naftooda ayaanay tawaliyin cid kalena xukunkiisa tawaliimaya wadukuuratu labnimo ayaa la shardiyaa ee ayadana islaantii qaadiyad ma noqonaysa lan yuflixa qowmun wallow amruhum imra'a ma liibaanaya qolo arrinkooda islaan u dhiibtay arrintana dee khal way keenaysaayo waxay keenaysaa dee go-aano fara badan iyo arrimo fara badan in la qaato iyo dhibaatooyin fara badan inay ka yimaadaan dumarkiina taa uma haboono walcadaalatu cadaalad ayaa la shardiyaa cadaaladana isagaa inoo sheegi doono sheekhu yacni qofka caadil la odhanayo shuruudda uu leeyahay wa macrifati axkaami alkitaabi wasunna qofkani waa inuu yaqaanaa axkaamta kitaabka iyo sunnaha kitaabka ilaah qur'aanka iyo sunnaha nebiga axkaamtooda waa inuu yaqaanaa walijmaac waa inuu yaqaanaa ijmaaca waxay culimmada muslimiintu masalooyinka ay ku ijmaaceen ay ku kulmeen waa inuu yaqaanaa si aanu u khilaafin dee aanu ijmaac ummaddu leedahay aanu gees marin walikhtilaaf ikhtilaafkana waa inuu yaqaanayo waxay culimmadu isku qabteen ijmaac waxay ku kulmeen waxay isku khilaafeen wa duruq ilijtihaad duruqda iyo waddooyinka ijtihaadku leeyahay ayadana waa inuu yaqaanaa duruqda lagu ijtihaado hadday tahay caamkii khaaskii mujmalkii mufasalkii naasikhi iyo mansukh waxaa la yaariya wixii dhan waynu kala wada saaraya oo axaadiisii wa qaybahoodii kala wada garanaya oo nusuusta wa qaybahooda kala wada garanaya wa darafin qayb waynu yaqaanaa min lisaan alcarab carabta carabkeedana waynu wax ka yaqaanaa oo masalan luqadii iyo icraabtii iyo sarfigii iyo balaaqadii waynu wax ka fahmayaayo dee diintiiba carabi ku qoranaya haddaanu carabidiiba garanaynin isna qaadimo noqonayo wa darafan min lisaan alcarab waynu yaqaana wa tafsiiri kitaabillahi tacaala kitaabka ilaahay tafsiirkiisana waa inuu yaqaanaa macnaha mid walbana dee inuu baxri ku noqdo lama doonayo waa inuu markaa dee intii looga baahan yahayna uu ka yaqaanaa wixii uga hadhana uu ka kororsan karaa iyun baa looga jeeda wa an yakuuna samiican waa inuu yahay mid wax maqlaya haddii uu yahay mid dhegala dee see loo maqashay inuu waxu dhegaysanba wa basiiran waa inuu yahay mid wax arkaya haddii kalenu waxna arkaynin dee si wuxu xukmayaa ma jirto wa kaatiban waa inuu yahay mid wax qoraa marka taa iyada waxay dhahen waa calaa axadi wajhayno waa laga xoog badan inuu kaatibka raanigaa yahay maxay rasuulku dee umibuu ahaa isagana haddana dee qaadiga ummadda ugu sarreeye aha waa mustayqidan waa inuu yahay mid baraarugsan oo fahan iyo dhug oo baraarugsan waa inuu dadka qaar iska waxaa jira ahbalahoo ama iska hurda ayaa jira kaasoo kalena waa inaanu ahayn hadalkuma miduu shan iyo lix jeer ugu dhacayo de waa inaan qaadi laga dhigana mid wax fahmayo waa inuu yahay wa waxaa la suneeyaa an yanzila alqaadi qaadigu inuu dego fii wasati اlbaladi beledka dhexdiisa waa inuu degaa beledka waa inuu dhexdiisa degaa macnaha maxaa loo leeyahay dee si oo aanay qolana ugu dhawaanin qolana uga fogaanin waa bartamaha meel dadka o dham ay wada gaari karaan waa degaa ila sidiiba cadaaladii u haya fii wasati اlbalad fii mawdicin meelna waa degaa barizin linaas dadka wada muuqda meel yar oo jiqin jiqina ma gelinin meel dadkao dhammi u wada muuqdo layna waqalkii qaadiga waa degaa walaa xaajiba low duunahu dee waa inaanu samaysanin gaadhna waa inaanu samaysanin iyo dadka isga hortaaga waxaa rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi man tawallaa shayan min amri lmuslimiin qofka gacanta ku dhiga shay ka mid a ah arrimaha muslimiinta faxtajiba can xaajatihim faqiirihim baahidoodii iyo koodii baahnaaba dabeetana yidhaha dabadda igaga joojiya ixtajaba allahu duuna xaajatihim ilaahay baa iska xijaabaya isagana marka dantiisa ayaa ilaahay iska xijaabayay oo aanu u fulinaynin marka qofku mar haddii uu dadka muslimiinta arrin u hayo waxaa laga maarmaana inay dadka oo dhammi ay wada gaari karaan iminka dadka mas-uuliyiintaah ee gaarka haya mar telefonkooday kala dhigayaan mar telefoonkoodaba dadka u sheegi maayaan mar waxay odhanayaan war ninkii mas-uulkaha unbaa wuxuu leeyahy isagoo jooga kii wala yimaado ma joogo undhe bal beentaa ka warram sheegayno maca daalik dadkamuna wuu fadhiyaayoo wuu hayaa dantoodiibuu hayaayoo laga doonaya marka waxaa leeyahy haddii meesha ay zaxme iyo dee ciriiriya ay jiraan oo kala joojiye unuu yahay kaa waa laysaga baahan laakiin mid juud inu yidhaha wixii meeshii soo taagaba ayaan loo baahnayn wa an laa yaqcuda waa inaanu u fadhiisan lilqadaa'i qadaha waa inaanu u fadhiisanin fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waa inaanu qadaha u fadhiisanin maxaa yeelay masaajidkii dee waxaa loogu talagalay ilahay in lagu xuso oo lagu tukado oo ayaa ayaa loogu talagalay midda labaad dee cid waliba waa imanaysaa dumarkii caadada lahaa kuwii yaryaraa kuwii waa laa cid waliba waa imanaysa marka hadduu masaajidka udhex fadhiisto dee dadkaasoo dhan baan imanaynin midda labaad dee dadkii ayay tashwiishinaysaa marka waa in aanu masaajidka ka dhiganin wayusawi bayna alkhasmayn labada qofee doodaya wuxuu ku simeeyaa haddaba fii alaaati ashyaa saddex shay ayuu ku simeeyaa fi lmajlisi xagga makaanu fadhiisiga lafdi xagga hadalka walaxdiyo xagga daymada wuu ku simayaa waxau sheekhu leeyahay waa inuu ku simaa dadka saddex shay waabay ka badinayaan culimmadu ilaa toddoba ayay leeyihiin waa inuu ku simaa kow filmajlis xagga majliska iyo meel fadhiisiga waa inuu ku simaa oo aanu midna odhan taagino midna fadhiisinin waxay halkaa culimmadu yidhahan dee labada ninay gaal iyo islaam kale yihiin mooyaane oo yaa la fadhiisinaya marka haddii soomaalida la yidhaha haddii gaal iyo islaam maxkamaysa ayamaa la fadhiisinaya waxaa gaalkaa la fadhiisinaya laakiin ise waxaa kutubtiina leedahay ninka islaamkiina fadhiisa kaasina halkaa iska taagnaado wallafdi xagga hadalka iyo dhegaysiga hadalka uu ka dhegaysanayo waa inuu ku simaa hadduu midna ka sii jeesto midna uu hadalka ka guro dee jawr baa imanaya waa inuu labadoodaba ka wada dhegaysta wallaxdi xagga daymada waa inuu iyadana ku simaa oonu midna eegin midna kasii jeesan waxaa kaloo ka mid a ah xagga usoo oon midkood midka kale kasoo horraysiin xagga isu hadduu mid isu taaga midna iska fadhiyo iyadoo lafteedu jawr bay noqonaysa hadday salaamaan dee waa labadaba ka wada celiyaan xagga weji furfurnaanta iyo waxa layaaliyo waxa maamuuska oo dhan waa inuu ku simaa ee aanu jawr ugu samaynin man ibtuliya bilqadaa'i bayna annaas haddii daarqudni warinayo ayaa wuxuu aha qofka lagu imtixaano inuu qaadi u noqdo dadka dhexdooda falyacdil baynahum fii laxdihi wa ishaaratihi wa maqcadihi waa inuu ku sima xagga eegmada xagga ishaarada xagga fadhiga walaa yarfac sawtahu calaa axadi alkhasmayni maa lam yarfac cala alaakhar waa inaan midna ku qaylin midna ku yar la hadlin walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata hadiyadda inuu ka aqbalo min ahli camalihi dadka camalkiisa u ehelka waa inaanu hadiyad ka aqbalin masalan dadkii uu xukumayey intaa xukunkiisa iyo qadihiisa hoos imanayey waa inaanu mid ka mida ah hadiye ka aqbalin buu leeyahay maxaa imanaysa dee ninkii maanta xoogay kuu dhiibay berita haddii uu isagoo cidis haystaan kuu yimaado af waxuna xishooyin bay noqonaysaa dee waxay leeyihin qof hore dee ugu sii hadiyeyn jiray mooyaane oon intiina ka kordhinin oo iska saaxiib ahaayeen taasi way iska bannaantay bay leeyahay weliba waxaa kaloo yidhaahdaan xataa markuu wax iibsanaya iyo arrimaana inuu iska wakiilaan samaysto ayaa wanaagsan maxaa wakiilka macruufka laftiisa dee hoosta looga yerkiidaya ama isaguba hadduu iska dhex maro dee waa loo muxaabad baa loo samaynaya wayejtanib wuu ka dheeraanayaa alqadaa'a xukunka fii casharati mawaadica toban meelood ayuu iska ilaalinaya xukunka cinda alqadab markuu cadhaysan yahay waa inuu iska ilaaliyaa maxaa yeelay qof cadhooday macula la yidhio dee waxa laga xukunkuba inuu dhaafo waaljuucu waalcatash markuu gaajaysan yahay iyo markuu ooman yahay labadaba wuu iska ilaaliyaa maxaa yeelay dabeecaddiisi iyo caqligiisii ayaa labadaba dee bedelmaya wa shiddati shahwa markay shahwo darani hayso iyadana waa inuu ka dheeraadaa ee masala nikaax iyo arrimaha uu doonayo waalxusni waalfaraxi almufridayn masalan waxa iyo farax ama murugo mufridayn oo xadgudubsan ilmaa ka dhintay cid baa ka dhimatay wax weyn buu helo aad buu faraxsan yahay taa lafdeeda waa inuu iska ilaaliya xuunka wa cinda almarad marka uu xanuunsanayo iyadana waa inuu iska ilaaliya u ka dheerada xuunka wa mudaafacati lakhbathayn labada xubno markuu dafcinayo kaadida iyo saxarada hadday hayaan waa inuu iska ilaaliyaa xuunka wa qalabati nucaas lulmadu markay hayso wa shiddati alxarri waalbard marka kulayl iyo qabow darani ay jireen waa inuu iska ilaaliyaa macnaha tobankan meelood ee sheekhu uu leeyahay waa inuu iska ilaaliyaa wallahu aclam